بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته deriskani waa deris cumuuman ku saabsiisan alumma alislaamiya iyo dhibtan haysata iyo maxaa lagaga bixi karaa ummadda soomaaliduna malaa'i kow ka sii tahay waxaa laga yaabaa wakhtigii ay soomaaliya waddankii lo odhan jiray uu burburay ee maraykanku xamar soo degay waxaan xasuustaa iyadoo bush bushilab uu ka soo degay magaalada xamar oo dabeetana dadka badhay jecel yihiin xidigtii yarayda calanka soomaaliyeed ku taalay in lagu dhejiyo xidigaha badan ee ka maraykanka ku dhex yaalla maalintaasi sawirka wixii aan ka fahmay waxaan isku dayay bal inaan wax tawjiihin karo waa kii disembar baan rajaynaya waxaan galay muxaadaro aanu bixiyey ayna alxal mushkiladeenna maxaa u xala ma xidigtaynu xidigaha ku darsannaa mise xal kalaa la hayaa waxaad mooddaa toddobiyo toban sano siddeed iyo toban sano kadibna weli waxaan ka hadlaynaa mal makhraj war nafaqan madoow ee lagu jiro ma jiraa meel looga baxaa qadiyaddaa si aan u soo bandhigi karo aniga inta ii muuqata waxaan isku dayayaa inaan muqadamo sameeyo taariikhiya waayo taariikhdu waa waxaa in badan wax lagu qiimeeyo waa waxaa in badan ilaahay subxaanah wa tacaala uu kitaabkiisa inoogaga warramayo tajribooyinkii bini aadamku uu ka soo warramay deriskani muqadamu u noqon doonaa in shaa allahu tacaala duruusta dambena waxaan kaga warrami doonaaba taariikhda uu qur-aanku soo bandhigay siyaasiga taariikh ilmuluuk ee uu qur-aanku ka warramayo iyo siduu uga warramay laakiin deriska kan waxaan ku tilmaamayaa taariikhda guud aynu arkaynaa waxa weeyaan waxay yidhahdaan taariikhda caalam alislaami taariikhyahanada qaar baa waxay yidhahdaan waxaa jira maxadaad ama meelo waaweyn oo taariikhdu isbeddeshay kow waxay isbeddeshay bay yidhaahdaan dee nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam soo bixitaankiisii iyo jiili saxaaba iyo taabiciintii kontoneeyadii sannadood ee ugu horreeyey taariikhda islaamiga oo ah wakhtigii dunida risaalada islaamiga ay biyo dhigtay mabaadi'deeduna ku faaftay dhul badanna ay gaadhay taariikhdaasi islaamigii kor bay u sii socotay ilaa iyo ay bilaabantay qarnigii koob iyo tobnaad ee miilaadiga dabayaaqadiisii wixii loo yaqaanay alxuruub asaliibiya crusades oo ah in qalbi alcaalam alislaami dib loo weeraro mandaqat shaam iyo masar iyo bartamihii caalamka islaamiga in weerarku dib ugu soo bilaabmo oo uu bilaabmo wixii loo yaqaanay alxuruub asaliibiya taarikhta lagu yidhaha crusayderski laba qarniin ku bay taasi socotay akhiiran waxaan odhan karnaa waxay taariikhda islaamigii isbeddel xooggan samaysay qarnigii labaatanaad markii ay dhammaatay xadhiggii isku hayay dadka muslimiinta ah ee ahaa alkhilaafa alislaamiya khilaafadii cumaaniyiinta oo intii dambe iska mariid ahayd markii la kala dareeriyey taarikhyahanadu waxay sheegeen arrintaa waxa ka dhashay bay idhaahdaan kii baan filayaabaa la kala dareeriyey alkhilaaf alislaamiya oo turkiyanay jamhuuriyad iclaansatay caalamulislaamigii kale maxaa ku dhacay waxay idhahdaan saddex waxbaa masaladaasi ka dhashay kow waxaa muuqday dibudhaca uu ku jiro caalamka islaamigii marka la eego horumarka maadiga ee dunida kale ay samaysay gaar ahaan ninka cad ama yurub horumar alculuum alxayaatiya ama maadiyo tiro badan baa laga sameeyey teknolojigaa soo ifbaxay way xoogaysteen muslimiintana waxaa muuqatay cawradoodii oo ah qarniyo inay hurdeen horumarkii bini aadamkii ay hoggaamin jireenna inay ka luntay oo ay xagga aqoonta dunida taalla ay ka noqdeen caydh kaasi waa qodobka koowaad qodobka labaad ee ka soo baxay wuxuu noqday in caalamulislaami dhammaantii ama intiisii ugu badnayd marka meel meel yaroo kooban laga reebo uu hoos galay haymanadii ama isla weynidii reer galbeedka koloniyalisimkii ama isticmaarkii baa bilaabmay cahd alistikhraab in la gumaysto dunida muslimka ah iyo dunida saddexaadee tabaca u ahayd oo dhan oo afrika oo dhammi ka mid ahayd oo markaasi uu soo baxo nin mustacmar la yidhaahdo oo dadka gumaysta iyo umam la gumaysto qodobka saddexaad ee masaladaasi ka soo baxay waxa weeyaan waxay ku tilmaamaan taftiiti alcaalam alislaami aw tamsiiqi kantoonno yaryar in loo googooyay caalamka islaamiga ah oo manaatiq aw alcaalam turaamiyo tiro badan iyadoo dunidu basharka ay isugu faanaysay laakiin la kala googooyo aad loo kala googooyey masaladaasi haddaad rabtaan waxa akhridaan wasiiqada muranka badani ku jiro ee henry cambel wasiiqada lagu magacaabo henry cambel waa ii ninkii ra'iisul wasaaraha ka ahaan jiray waddanka ingiriis qoraal loo nisbeeyo oo ah khubarada aqoonta taariikhda ku caana ee wadannada reer yurub gaar ahaan waddanka faransiiska iyo ingiriiska bay idhahdeen buu wuxuu weydiistay talabixin in la soo siiyo calanka ingiriis ee dunida meel walba ka taagan xadaarada bini aadamku way dumaane wuxuu ingiriisku yeeli doono haddii calankiisu uu soo ururo ingiriisku intaanay taasi dhicin muxuu yeeli karaa dabeetana wasiiqadaasi waxyaabahay qorto waxaa ka mid a ah, dunida saddex qaybood bay ugu qaybiyeen nimankii talabixinta siinayey dunida reer galbeed iyo ninka cad iyo siduu ula dhaqmayo iyo in xadaaradda iyo cilmigii aqoonta laga dhibo qori isu dhiib oo hadduu ingiriisku yaro gaabiyo maraykanka ama faransiiska ama jarmalka in qoriga loo dhiibo dunida kale inta soo hadhayna bay yidhaahdaan laba qaybood buu u qaybiyey alxadaara asafraa waxay u bixiyaan yalow biibulka ama xadaaradda yalowga ah. waa indhayarka iyo eeshiye iyo dadkaasi oo dhan iyaga waxay idhahdeen values ama qiyam la loolama qiyamka ingiriis ma lehe eh galbeedka qiyamkiise waxaynu ku wada dhaqannaa masaalix ha noqoto wixii masaalix inoogu jirtana ha la ogolaado wixii kalena ha la diido almandaqa alkhadraa bay idhaahdeen qaybta cagaaran oo caalam islaami waiiqadaa waxay u nisbaynayeen inay sheegayso dhowr shay inuu kula dhaqmo kow in aqoonta laga ilaaliyo ama macrifada in xuduud loo yeelo aqoon waxaa gaadhi karaa siiba technology inaanu gaadhin laba waxay tilmaameen aqaliyaadka ku hoos nool in kor loo soo qaado minority groupiska si homogeneous aanuu noqon karin ama bulsho mutajaanisoo wada socota aanay noqon karin saddex bay idhaahdeen khilaafaadka xuduudigaa in la badiyo qoladan gobol yar ka jar gobolkaa kale ku dar kuwa qaar yar ka jar waxa xariiq maanta dunidu isku haya ingiriis baa dhigay waddanba qabaa'il waa isku qabiilah ayuu inna dowlad heblaayo ku dara inna dowlad heblaayo ku daro si laysu hayo uun ilaa inta qiyaamo ka dhacayo isaga aragtidiisa calaa kulli xaal taftiit alcaalam alislaami halkan waxaynooga jeednaa uun khilaafadda islaamigii markay duntay wixii soo baxay saddex qodob buu noqday kow inay muuqatay dibudhaca ah haysta caalamka islaamiga marka laga eego xagga aqoonta laba inay caalamulislaami uu hoos galay gacanta gumaysiga saddex in loo kala jaray caalamulislaami gobollo yaryar iyo tuulooyin yaryar iyo waddanno yaryar oo dhowr dhowr boqoloo kun iyo milyan iyo waxa umamka dunida saddexaad ku nool oo ay ka mid yihiin caalamulislaami waxaa ka bilaabantay markaasi fikrad cusub fikraddaasi iyana waxay dhaahdaan saddex qodob oo saddexdaa qodob ka soo hor jeeda bay ku salaysnayd intaaynan ka warramin adyaafta siyaasiga ama kooxaha kala gedisanee siyaasiga fikradda tan xambaaray fikraddaasi waxay ku salaysnayd bay idhaahdaan kow altaxriir aw alxorriya gobonnimo doon in dadku wada bilaabo gaal iyo muslim ba wixii la gumaystay inay raadiyaan xorriyad iyo taladoodu inay gacantooda dib ugu soo noqoto oo gobonnimo doon uu ka wada bilaabmo waxa bilaabmay bay idhaahdeen masale labaad oo ay ku tilmaamaan annahda wataqadum waddannadaas la wada gumaystay waxay qireen ama qaateen inay xagga waxbarashadii aqoontiiyo tikhnolojiga dib ugu dhaceen dabeetana in la bilaabo waxbarasho iyo horumar in la bilaabi karo oo tacliimka waxaa la yidhaahdo xoog in la wada saaro qodobka saddexaad a bilaabmay waxa weeyaan bay yidhaahdeen alwaxda halkii la kala googooyey dadku inay isdoondoontaan iniba si ay isu raaci karto oo midnimo dib loogu abuuro idan waxay yidhaahdaan mashaakilku suura waaxida buu ahaa oo ah dibudhac aqoomeed googoyn gobollada la kala googooyey iyo isticmaar gumaysi la gumaystay dunida saddexaad waxay u kacday markaasi oo uu ka mid yahay caalamulislaami inay xorriyad raadiso iyo inay aqoon dhisto iyo in midnimo la raadiyo waxay yidhaahdaan marka qodobkaa la joogo waxaanoo dhamme waxaan rabaa waxaan u socda inaan muqadamo u yeelo waxay dhahdeen qodobkaa marka la joogo tashkhiisu daa xanuunka in la sifeeyo dadku inta badani waa isku waafaqday inuu xanuunku yahay gumaysiga inuu yahay aqoondarrada inuu yahay kala googo'a waxaad mooddaa in xanuunkaa sidii loo sifeynaya la isku wada waafaqay inta badan dawadiisana si guud in laysugu waafaqay waa in xorriyad la raadiyo iyo gobonnimo in midnimo la raadceeyo iyo in horumar la raadceeyo laakiin bulshadii dunida saddexaad ku noolayd siiba bulshada islaamigii waxay ahaayeen kooxo siyaasi oo kale afkaar gadisan baa waxaa xambaarsanaa kooxo qawmiyiina baa jiray nationalista kooxo yasaariyiina baa jiray communism ama socialism ama ishtiraakiya ama afkaartii reerbariga rumaysan kooxo islaamiyiina baa jiray dad culammo oo muslimiin ah iyo ururo islaamiya iyo dad muslimiina ah xornimadoonkii ka qaybgalay ilaa iyo haddana soo jiray kooxahaasi afkaartaasi guud waa la isku raacsan yahay laakiin maxaa see loo fasirayaa maalan waxda midnimo see loo fasiraya maalan kooxihii qowmiyiinta ahaa waxay rumaysanayeen basharku inuu qowmiyad qowmiyad isu raaco alqawmiya alcarabiya oo kale alqawmiya alsoomaaliya oo kale maalan soomaalida dadkeedii nationalistka ahaa ee xornimo doonka ahaa waxay rumaysnaayeen wax la yidhaahdo aلsoomaali اlkubra soomaalida weyn oo ay u arkayeen qoomiyad isku afa oo isku luqada oo isku dhaqana oo isku hiddaah oo isku diina oo israaci karta oo xornimo wada qaadan karta in la wada raadaceeyo waxay rumaysnaayeen in horumar la sameeyo siiba horumar cilmiya dabeetana waxa bilaabmay schooling systemkii iyo waxbarashadii iyo rag qowmiyiin oo soomaaliyeed bay hayeen wixii bilaabay in iskuulla la furo in tacliin la furo in wax la barto aqoonta dadka in kor loo qaado waxay rumaysnaayeen in la xoroobo oo ummaddu dhaqaalaheeda siyaasaddeeda diinteeda caqiidadeeda waxeedaba ay xor u noqoto oo mustacmarka la saaro qoladii gobonnimo doonka hore ahayd ama dawladnimada dhalisay ama fikraddooda taasay ahayd qoladii inqilaabtay even haddaan nimaadno kacaankii kacaanku scientific socialism wuxuu u bixiyuu qaatay aragtidiisa dambe markaynu ka nimaadno saddexdan qaybood isna waa rumaysanaa uun qaabkuu fuliyey ha dambayso laakiin in soomaali weyn la raadiyo dee dagaallaabuu u galay waa u halgamay soomaali weyn buu raadacaynayey waxbarasho iyo cilmi in kor loo qaado af soomaaliguu qoray jaamacadu furay iskuulluu badiyay ahdigiisi wax badan buu ka geystay oo horumar buu raadinayey in la xoroobo isagu wuxuu arkay reer galbeedka iyo kuwa in laga xoroobo shuuciyadda lala xidho oo aragtidaa la qaato islaamiyiintu hadday tahay culammadii soomaaliyeed ee u soo halgantay xornimada ummaddatan ama u soo dagaalantay ama ururadii islaamiga ee wakhtiyadaa hore dhashay waxoo dhamme waxay raadcaynayeen in isticmaarka la yska kiciyo iyaga aragtidoodu in badan waxay u janjeedhay xagga midnimadu inay dawla islaamiya ama khilaafa islaamiya ama caalamulislaami in lagu xidhmo oo dib loo soo celiyo oo waxdinimadu way ka weynayd iyagu aragtiday arkayeen inta soomaalida ah marka la eego waxbarasho iyo horumar iyo kan madaaris cilmiya iyo kuwa sharciiyo kuwan bay wadeen iyagoo rabay umadan jahliga laga saaro waxay u arkayeen xorriyadda rasmigii inay tahay basharka in laga xoroobo oo ilaahay oo qudha addoomma loo noqdo caqiidatu tawxiid la dhiso sharciga islaamiga la raaco waxaan uga jeedaa marka erayadan sida loo sharxaya ama loo fasiraya ama marjaca loogu noqonayo iyo meesha masaadirta waabaa lagu kala gedisinaa laakiin cumuuman fikraddaa in ummadda wax la taro waxaad mooddaa dadku inay wada rumaysnaayeen wakhtiyada dambe waxaa iska badatay aragtida mu'aamaraadka inta badan lagu saleeyo aanu waxaan odhan karaa dad badan oo dadkaa ka tirsanaa waxaan u arkayaa inay ahaayeen dad nawcun daacad ahaa laakiin daacadnimo waddadoo aanay sax ahayni dee meel ma gaadho daabad mabaadi'daada daacadu tahay laakiin aanay ahayn kuwa ku salaysan wax rasmiya ah, kufkufkaa iska tira bata ma wada odhan karo dadkaas dadkaasoo dhammi dabadhilif bay ahaayeenoo gaal bay ku xidhnaayeenkanba ma wada odhan karno waa aragtay qaldantaasi bay ila tahy dad badanoo xor fikrad saxa wataa jiray laakiin waxaan odhan karaa meelaha afkaarta laga soo qaadanaya ama lagu tiirsanaa ama waxa kan ay ka soo burqanayeen ayaa dad badan maraajicdood qaldanayd ninka scientific maxaa scientific socialism ku tiirsanaa waxaan garan karaa in masaadirtiisu iyo maraajicdiisu ay aad u qaldanayd hadda wakhtiga kan xataa cilaajkii mushkilaadkii koowaad ee markii hore adyaafta siyaasiga kala gedisnayd kii nationalistka ahaa ee qowmiga ahaa kii socialistka ahaa kii islaamiga ahaa wixii ay markaa isku waafaqsanayeen ama isku meesha ka arkayeen iminka waxaad moodaa inaanay isku meel mala laga arkaynin su-aashan isweydiinayna waxay tahay war soomaalidu afkaartaas oo dhan haddaynu hoos u dhaadhacnay iyagu miyay ka wada tanaasuleen hadda fikradda jirta caalamka soomaaliyeed waxay u badan tahay ama caalam islaami in lasii kala gogo oo lasii yaraado lasii yaraado lasii yaraado ay u badan tahay in kor loo koro uma badna dunidu kor bay u koraysaa sax dunidu qowmiyaadkii yaryaraa xataa nationalistka habay ka baxaysaa oo qowmiyo ka weyn bay ku sii socotaa waayo dunidu waxay fahamtay maanta jarmani iyo ingiriis iyo faransiis iyo talyaani oo kale qowmiyaada haddana waxay dareemeen masaalixdooda iyo danahooda caalamiga inaanay ilaalin karaynin dowladine keligeed iyagoo lacag loo dhaqaalo loo kan leh waxay u arkeen aragti ah nawcun ma inay yurubta weyn sameeyaan oo qowmiyaad kale noocoo kale afoo kale waxa ay ku jiraan si ay u ilaashadaan masaalixdooda guud ee uu ninka cadi wadaago ama ay leeyihiin caalamulislaami laakiin weli wuxuu u sii socdaa xagga kale gaar ahaan soomaalidu waxay u sii socotaa in la sii yaraado waxa kaa la mida waagii hore fikradda taalle waxay ahayd in la xoroobo oo dadku dhaqaalahooda siyaasadooda caqiidadooda mabaadi'dooda wuxooda ay xor u noqdaan waxaad mooddaa taa lafteedu hadda inay xagga kale u janjeedho oo soomaalida in badanoo ka midii waxay raadinayaan almujtamac duwali iyo dowladaha caalamku hana soo gaadhaan milatariga dunida hana loogu yeedho haddaba kii lalahaa naga baxo markii hore xorribadoonku wuxuu ahaa ha baxaan waxaan waddanka u dhalanay Eh, waxaan soomaaliahan waddankaa ka baxaan isticmaalku hanaga baxo baabkaasaa loo fakarayay hadda waxaad mooddaa masaladu waa cagsiga mujtamaca duwaligii hana soo gaadho dowladaha afrika iigad ha soo cararto ciidamada debadda ha keeno waa hana la isticbaadsada baad mooddaa inay qadiyadu u socoto halkay awal ahayd inay dadkani xorriyad raadinayaan iyagu inay yeeshaan qaraarkooda kama dambaysta halkii laga fakarayay nahda in la sameeyo horumar aqoon cilmi tichnology wax la koriyo waxaad mooddaa in lagu beddelay dagaal iyo isdil iyo burburin iyo madfac iyo hoos u sii celin su-aashu markaa waxay tahay war wixiiba xagga kale u fooraraane mal mahraj thats the question marka aniga muxaadaradaydu marka intani waa muqadama laakiin waxa isweydiinta le waxa weeyaan ma jiraa way out exit tuunalka sooma taqaanay nafaqa baalkan madoow ee dhulka hoostiisae la maro mid madow aan laydh lahayn baa la hayaa meeluu ka baxayana la garan maayo war ma jiraa meel yaroo laga waacdo laga bixi karaa cala alaqal ifkuunaan u soo baxnay tuunalkan madow ma laga soo bixi karaa nafaqa kan waa su-aasha leh soomaalidu waxay u egtay yacnii dhibta taalla kan kandaaye dadku wuxuu marayaa iminka xarbil xarbilwujuud waxaan odhan karo dadkan badaha ku madhay maxay ugu madheen waa inuu noolaado unbuu raadinayaa dadkan qaxay ee doonyaha fuulay ee madhanaya ee la leeyahay doon baa degtay badda intani ku qarqoon saxaaraha liqay maxaa sii wada waa cala alaqal nafsi nafsi bay ka taagan tahi warbal siduu u noolaan lahaa buu ka fakerayaa aqliyadda soomaaliyeed markaa ma waxay ku gebagabowday qofku siduu u noolaan lahaa mid bad ka dhacaya mid saxaare ka dhacaya mid meel kale ka dhacba inuu xalku intaasi noqdo haddaynu se su-aashii isweydiinno sidii filosofariskaynu noqonnaa filosofariska waxay idhaahdaan jawaab falsafiyi ma jirta bay idhaahdeen ayi mas'ala filosofars ay isweydiiyaan hadday toban yihiin jawaabuhu hadhow toban way ka bataan bay idhaahdaan qaanuunyahannadaa la mida bay idhaahdeen ayi toban qaanuunyahan buu mid ka mida yidhi meel isugu yimaadaan masalada jawaabta ka baxeen waa qaanuunkaanka ilaahay ku tiirsanayn jawaabtu waxay noqotaa buu yidhi tobankaasi inay koob iyo toban jawaabood bixiyaan yacnii way ka badataa waxaynu u aragnaa hadda in mujtamaca soomaaligii uu muuqdo dad naxariistiiyo raxmadda ah. mujtamaca duwaligaa ah ilaalinaya raadcaynaya dad inay xorriyaddooda ay u keenaan dad dabadeed sugaya qur-aankana ilaahay wuxuu inagu baray subxaanah wa tacaala ummad hadday dhibi soo gaadho dhibtu inay iyada ka timi xalkuna markaa inuu iyada ku jiro saxaabadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam la socotay markii ay jabeen ghaswatu uxud ee yidhaahdeen waxa kani siday u dhacday qul huwa min cindi anfusikum baa loogu jawaabay lama odhan quraysh baa idinka taakti ka badnayd waa idinka xoog badnayd waa idinka xoolo badnayd waa idinka rag badnayd lama odhanin khaalid baa idin khiyaameeyo meel kale ka soo baxay trikska laydinku dhigay ayaa tiraba waxaa lama odhanin waxaa la yidhi qul huwa min cindi anfusikum haddii ay jiraan maanta dowlado dabadeed oo faragelin xooggan waddanka ku haya ama ummadda soomaaliyeed ku haya haddii ay jiraan mujtamac duwaliya oo qadiyadda soomaaliyeed ku xoogsanaya haddii ay jiraan la yaabi maayo waayo wadadantooda raacanaya qofka biniaadamkaee dantiisa isagu wuxuu maslaxo u arka raacanayaa ceeb maaha cadaalad maaha idan maan odhan ceeb maaha marka dhaqanka umamka lagu eegayo idan lama yaabaya inuu raadceeyo laakiin waxaa ceebtu tahay qofka isagu dulman ee cid kale naxariisun ka sugaya aan garanaynin si uu xalkiisa u raadsado haddaba waxaan leenahay adyaafta siyaasigae xaldoonkaa maanta waxaa ka mid ah kuwa kale ka hadli maayo waxaa ka mid ah kuwa islaamiyiinta ama kuwa uu nisbo sheeganaya le annaga marjac iyaga iyo meeshaan u noqonaynaa waa kitaab iyo sunne mashkilaadka ka jira caalamka islaamiga ama soomaaliyeed xal baannu u haynaa qaarkood marakis ilqiyaada bay soo gaadheenba meelihii wax laga tawjiihinayay ama wax laga maamulayay ama wax laga wada bay soo gaadheen waxaan odhan karnaa maanta iyaga ah cala almaxak malaa aad hore looguma tijaabine hadday tijaabo weyn saaran yihiin dadka badh way niyad jabeen oo waxayse leeyihiin siyaasiyiintii hore waxba laga waa qoomiyintii waxba dhali weyday eh, yasaariyiintii tawraddii waxba dhali weyday qabiilkii lagu noqday waxba dhali weyday jabhaddii waxba dhali weyday dadku wuxuu islahaan bal kuwaa wadaadadaa talow iyaga wax ma ku hadheen iyagiina hadda malaa tamakhadatiljabalu fa waladat facran miyay marayaan yacnii waxay soomaalidu carabtaa waxay ku maamaahdaa buur baa foolatay bay dhaheen buure hadday foolato dee wax tilada wax buur leegunbay dhalaysaa laakiin carabtu waxay dhahaan buur baa foolatayoo jiir bay dhashay bay idhaahdeen mayay iyaguna qaabkaa u socdaan talow mise xal baa laga rajaynaya inay xal yimaadaan horta mid shakiga ka saara islaamku tajribo kuma jiro islaamku kitaab iyo sunnuhu inay sax yihiin inaanay saxayn inay wax maamuli karaan inaan wax maamuli karin in lagu badhaadhi karo inaan lagu badhaadhi karin tijaabo kuma jiraan waayo kun sannadood bay dunidan ka telinayeen kun sannadood baa dawla alislaamiya hiya dawla luula fi lcaalam ay ahayd cilmi ahaan aqoon ahaan cadaalad ahaan dad ahaan nolol ahaan wax walbaay ahayd nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam baa tijaabada galay ku guulaystay saxaabadiisii baa gashay ku guulaysatay taabiciintii baa gashay ku guulaystay ummadihii ka dambeeye muslimiintaa galay ku guulaystay idan dadka badh baa isleh armaa wadaadadaasi hadday fashalaan islaamkii oo fashalay war islaamku ma fashilin wadaadda niman la yidhaahdaa fashilay bashar min albashar ka mid ah oo dadaalay baa dadaalkoodu halbacaad lagu lisay noqday laakiin qur'aan iyo sunne ama mabda'a kan islaamiga maaha ka fashilaya idan iyada mid ilow inaad is leedahay islaamkii maanta dee isagiina la tijaabiyey isna waxba keeni waa waxba kama jiraan isaga waa la tijaabiyey waana lagu liibaanay waana lagu soo dhaqmay mana aha shay hadda ku jira tajribo oo laisweydiinayo war haddii la qaato ma lagu liibaana mise laguma liibaano ma aha islaamku waxaase tijaabada ku jira wuxuu yahay dhallinta soomaaliyeed ama carbeed ama caalamulislaami ka jirta ee islaamka maanta u nisba sheeganaysa ee ku dadaalaysae sheeganaysa inay soo celinayaan umam ku dhaqma diinta islaamiga ahi mayin dad mu'ahal u ah inay qiyaadadaa qabtaan oo islaamkaa soo celiyaan oo kudhamisee weli may bislaanin ma markay mucaaradka ahaayeen ee nusuusta iyoriga masaajidda ka akhrinayeen ee sheegayeen unbay saxahayeene markii la tajribeeyey armay cursigii libaaxyadoo kale noqdaan waa maqasheen qisada kale yidhaahdaan libaaxyaha aroos dhigtay bay yidhaahdeen dabeetana iyagoo arooskii ka cayaaraya ayaa jiir ku biiray bay yidhaahdeen markaasuu la cayaara libaaxyadii way seegeen waxay dhah war adna maxaad ahay wuxuu yidhi amba intaanan arooska dhigan libax baan ahaan jiray buu yidhi beri unbaan um aroosta dhigto noocan baan u soo baxay marka idinna xaggaa u sii socotaa buu leeyay wadaadadu intaanay arooska dhiganin arma iyaguna caynkayga su-aasha aan rabo markaa inaynu isweydiinna waxay tahay islaamku tajribo kuma jiro laakiin wadaadkaa tajribada ku jira su-aashu waxay tahay meeshan la taaganya hadda haddaba xal ma la meel laga baxaa ma jirtaa ma lmahraj kollay sheekh maxamed oo dhinacayga fadhiya haddaan weyddiiyo ma lmahraj dee waa xaafido wuxuunba odhan doonaa waman yattaqi illaaha yajcal lahu mahraja wayarsuqu min xayu laa yaxtasib ninkii ilaahay ka cabsado subxaanah wa tacaala ilaahay baa wuxuu u furaa mraj su-aashii markaa waxay tii kayfa nataqi illaah waxa la isweydiinayaa wuxuu yahay waar waxa kan xalma loo haya kollay dadku waa muslimo waxay odhan doonaan nacam alkitaabu wasunna xal waa loo haya oo waxa weeyaan maxay waa kitaabka qur iyo sunnada nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam laakiin waxaynu leenahay waxaynu u baahannahay waa jawaab mujmala waa sax jawaabtii sax ahayd weeyaan taasaan rumaysanay mahrajku inuu yahay waman yattaqi اllaha yajcal lahu mahraja wayarzuqhu min xayu laa yaxtasib mahrajku inuu yahay xal kasta oo mushkilad kasta oo dunidan ta timaada alkitaaba wasunna inay xalkii u yihiin laakiin su-aasha isweydiinta u baahan inaynu isla egna waxa weeyaan sidaynu jawaabta uga hellaa haddaba kitaabkiiyo sunnaha kitaabkiiyo sunno way qoran yihiin innagaa laynooga baahaya inaynu dadaallo o ijtihaadno ka keenno jawaabtii saxa ku ahayd kay tahay eray kale haddaan isticmaale waxaan leeyahay sidee baynu u tabiqi karnaa nolosheenna waaqicigaa ah u gaadhsiin karnaa inaynu nadariyo ka baxno oo taطbiiq camaliya tagno yacni shaygu marna waa theory waa aragti marna waa wax practical loo bedelayo nolosha nolol maalmeedka siyaasadeed dhaqaaleed ijtimaaceed la rabo in lagu maamulo sidee baynu ugu bedeli karaynaa ugu horrayn culimmadu waxay idhahdeen masalada wixii cilmi ku saabsan nihaayat اlcilmi bay yidhahdeen atawxiid oo isagu bay yidhahdaan laa yatabacad tawxiidku iyo caqiido saxa inaynu hellaa iyagoo inaynu kitaabkiyo sunna akhrino oo baranno caqaa'iddu waa wax qofka maskaxdiisa dega iyo qalbigiisa qofna lama xukumo qof kastaba si rasmi uu tabiqi karaa caqiidada dhammaanteed waxay idhahdaan nihaayat camalkuna waa ataqwa camalka practicalka shaqada ee la qabtaa taqwu ku gebagabaysmaa laakiin taqwada waxaa la yidhaahdaa bay idhahdeen waxay ku dhisantahy mabniyatun cala alistiطaacati wاlqudra inta la awoodo islaamkaoo dhammi qof walba waajib kuma he qof walba intuu awoodaabaa islaamka waajib kaga ah inbaa qofka islaamka ka saaran ilahi wuxuu ina leeyahy faاtaquu اllaha ma اstaطactum laa yukallifu اllahu nafsan ila wuscaha laa yukallifu allahu nafsan ilaa maa ataaha qofna ilaahay subxaana wa tacaala ma kallifin baa layidhi intuu awoodo mooyaane intii la siiyey mooyaane ilaahay ka cabsaa laguyidhi intaad kari karto waxaan u baahnay markaa inaynu dhowr masale eegno islaamka qaybaha qaar nusuustaa ku badan ijtihaadkuna wuu ku yaryey ama maba jiraba qofka kitaabka iyo sunnaha si fiican u akhriyaana masaa'ilkaasi si fudud buu u fahmi karaa waa masaa'ilka caqaa'idka ku saabsan caqiidadu war nin uma baahna qur-aan iyo xadiid baa loo hayaa masale kasta waana wax qalbiga bini aadamka gala cibaadaadku inta ugu badan war nin uma baahna salaada waxa laga yaabaa far la taagayo nusuus baa la haya in meeshaa farta la taagaya inaan la taagaynin hadis baa soo arooray nusuustaa ku tiro badan ijtihaadaadku waa wax yar haddaabay jiraan masaa'ilka bay yidhahdeen akhlaaqiyaadka ahi ijtihaadiyana inta badan uma bahan nusuustaa ku badan abwaabtaasi marka la joogo nusuustu aad bay u tiro badan tahay abwaabta bay yidhahdaan se mucaamalaadka ku saabsan nolol maalmeedka caadiga ee dhaqaale leh siyaasad leh bulsho leh ijtimaac leh cilmi leh nooca kan leh nusuusta abwaabta ku soo aroortay way koobantay way ka koobantay ta kale waxaa ku badan ijtihaadka iyo baadidoonkeeda haddaba waxaan rabaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu si fudud bay ugu dhaqmeen oo u fuliyeen inaguna mar kasta waxaynu nidhaahnaa waxaynu u baahnaa kitaabkiiyo qur-aanka inaynu qaadanno si aynu u fahmanana calaa manhaji salafi saalix ummaddii hore muslimiinta ee wanaagsanayd ee saxaabo lahayd ee taabiciin lahayd ee ragga raggaa lahayd sida ay ugu dhaqmeen unaan ugu dhaqanno waxaanse rabaa inaan masale idiin sharxo waa maxay faraqa u dhaxeeya wadaadka maanta nool iyo saxaabigii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam uu soo saaray waa maxay faraqa u dhaxeeya madrasadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam uu dadka ku tarbiyeeyey iyo madaarista maanta joogtaa qaabkay u tarbiyayso ma ka warramayo nebi moxamed de inuu ilaahay doortay calayhi salaatu wasalaam oo uu rasuul ahaa oo dee diintaba kii lagu soo dejiye u ahaa masaladaasi kama warramayo waxaan ka warramayaa masale ah madrasadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd madraso taطbiiqiya oo waaqiciya ama nolosha lagu dabaqo oo ku jaan go'an wakhtigii uu noolaa iyo mushkilaadkii yaallay taasi waxay keensatay nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo saaray qaada eraygaa u fiirso nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo saaray qaada qaadada soo ma taqaaniin hogaamiyayaal saxaabada nin waliba halkiisuu hogaamiye ka ahaa dad manzile hogaamiye wada gaadhsiisan buu soo saaray nebi moxamed muu soo saarin calayhi salaatu wasalaam arday shahaadada sidataho doctor iyo majister iyo ijaase iyo waxaasi tama soo saarin innaga madaaristeenna waxay soo saaraan dakaatiro iyo shuyuukh iyo wixii la mid ah mal faraq maxaa u dhexeeya faraq weyn baa u dhexeeya nebi moxamed calayhi الsalaaةu wasalaam qur iyo xadiidku waxay ku soo degayeen labaatan iyo saddex sannadood madrasadaasi waxay socotay oo lagaga takharujay saddex iyo labaatan sannadood saxaabadu saddex iyo labaatankaa sannadoodba waxay ku jireen tababar tadriib camaliya hadday caqiida tahay hadday siyaasad tahay hadday iqhtisaad tahay hadday ijtimaac tahay hadday nusuusta si bracticale bay u fulinayeen ay ula dhaqmayeen noloshii ay ku noolaayeen ama bulshooyinka ay la noolaayeen si fiican bay u fahamsanaayeen oo iyagaaba ka yimi waxay ahaayeen dad ah job trained shaqaa lagu tababaray ilaa iyo ay takharujeen innagase wadaadku masaajid buu fadhiyaa qur-aankuu kala furaa musxafka ama bukhaari buu akhrinaya hadday waxaasi dhacaan nebiguba saasaa ku dhacday saaya saasuu yidhi caynkaasuu yidhi caynkaasuu yidhi caynkaasuu yidhi nadariyaa la akhrinayaa theory nadariyaad baa madaxaaga gelaya laakiin waaqaca markaad la tagto sidaad u dabiqi lahayd mas'alo kale weeya waxaynu isweydiinaynaa maxaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam maa kitaabka iyo sunnadoo kuusan mar loo dhiibo oo u dabeetana masaajidka la fadhiisto oo u dabeetana dadka u sharxo soo sharxiisu kama fiicnaadankeenna haddii kitaabka qur-aan oo isku dhan nebiga inta loo soo dhiibo calayhi salaatu wasalaam ukaamada la fadhiisto u dabeetana sharxo oo dadka u dhigo si fiican bay dadku u fahmi lahaayeen ilaahay subxaana wa tacaala sidaasi ma doorannin waayo waxay leenahay saasi waa nadariyaat waa akademik waa dad ama jaamacad la geeyey ama masaajid la geeyo tiyari loo akhriyay weeyaan ilaahay baa ka jawaabay masaladana wuxuu leeyahay qur-aanka wa qaala aladiina kafaruu lowlaa nuzila calayhi alqur'aanu jumlatan kadalika لنثبت به فؤادك waratalnaahu ترتيلا ولا yaatuunaka بمثل ilaa جئناك بالحق waaxsana tafsiira ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala kuwa gaaloobay baa waxay leeyihiin nebi moxamed intuu kolboo odhanaya calayhi salaatu wasalaam qur-aan baa igu soo degay waxyaa soo degay maa mar kitaabkiisa loo wada dhiibo isagoo kitaab sita muu yimaado ilaahay baa wuxuu leeyahy aamru kaaali arrinku saasaannu kuugu kala farqinnay oo qaybqayb qur-aanka u soo dejinaynaa waayo linuabita bihi fu'aadak waratalnaahu tartiila walaa ya'tuunaka bimaal inaannu qalbigaaga ku dejinna baa ilahay ku sugno waxyaabaha sababtaa ah waxaa ka mida ah, ilaahay wuxuu leeyahay arin lama imanayaan ilaa iyo xaq baan soo dejinayaa arrinkaasi waxa sax ee laga samayn karo iyo xaqiiqada dhabtee uu yahayna si fiican baa loo fasiraya yacnii saxaabadiiyo nebigu waxay ahaayeen nolosha intay tijaabiyaan ayaa ilaahay samada uga soo fatwoonayay waxay sameeyeen inuu saxiya inuu qaldan yahy kaasi waa qaldana ka weecda waxa qur-aan saxaabo lagu canaananayo soo maydaan arag maalan uxud baa la dagaal galay ilahay baa qur-aan soo dejinaya le minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu alaakhira boo nebigu waxbuu tijaabiyey ilahay baa qur-aan soo dejiye o le cabasa watawalla an ja'ahu lacma yacni wax allaaliyo waxaa sababu nuzuul laydiin akhriyo ama sababu wuruudi اlxadiid sababu iiraad اlxadiid maaha sababu wuruudi اlxadiid culamada waxay sheegaan xadiidka midna waa ninka wariye ee xadiidka warinayey sababtii ku kaliftay inuu sheego inta badan dhacdooyin baa dhacayey dhacdadani markay dhacdo saxaabigana xadiidka sheegayey midna waa xadiidku sababtu ku yimi oo ah nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam sababtii ku kaliftay inuu warka kan sheego waxaa sababu lwuruud alxadiid ah ama asbaabi nusuulka qur-aanka ku soo aroora uu qur-aanku ku yimi oo dhammi waa dhacdooyin nololeed oo bractical oo jawaab laga bixinayo saxaabadu nebi maxamed markaa waxay la noolaayeen calayhi salaatu wasalaam isagoo dhib ku jira iyo isagoo badhaadhaysan isagoo dagaal ku jira iyo isagoo nabad ku jira isagoo heshiisyo gelaya isagoo tamar yar isagoo xoogaystay isagoo lagu xoog badan yahay waxaasoo dhan oo nolol bracticala bay galeen dabeetana mashkilad kastoo timi ilaahay baa ka jawaabaya yasaluunaka cankidabal qul qul illaahu yuftiikum baa la allah ka fatwoonayey dhibaatooyinkan dhacday iyo waxay tahay taa macnaheedu waxa weeyaan saxaabada waxaa lagu tarangareeyey inay fahmaan maxaa caqiidaah maxaa siyaasa ah maalan markaan leeyahay maxaa caqiidaa maxaa siyaasa ah caqaa'iddu waa ideology lagama dhaqaaqo isbeddel kuma dhaco qadaayaadka siyaasigii laakiin musaawama bay aqbalaan waa la gorgortamaa awooddaa lagu xisaabtamaa mawaaqiftaad istaagaysaa awooddaaday ku xidhan tahay gorgortanbay ku xidhan tahay waxa lagu ogolyay ku xidhan tahay waxaad raadinaysay ku xidhan tahay wax badan bay ku xidhan tahay haddaad mawaaqifta siyaasigaa caqiida u qaadato ka warran wixii gale waad gaalaysiinaysaa dee ilan waa masale caqiide baad ula kacday laakiin saxaabadu si bractical iyagu u galeen musaawamaad buu nebigu galay waxay saxaabadu si bracticala u barteen maxaa qaanuuna maxaa akhlaaqa maxaa akhlaaqiyaad iyo wacdi iyo tarshiid lagu daweeyaa maxaase u baahan in maxkamad iyo qaanuun iyo sharci lagu daweeyo saxaabadu waxay si fiican u barteen alwalaa walbaraa maxaa caqiido oo laysku jaraya maxaa musaawama aqbali kara waxaan leenahay masaa'ilkan markaynu tilmaamayno waxay ahaayeen dad shaqo galay dabeetana shaqo kastoo ay qabteen wixii ka saxa iyo wixii ka qaldanaa ilaahay u sheegay shaqooyinkay qabanayeen oo dhan baa ilaahay wuxuu sheegay intaana waa qaldanaydeen markan waad saxsanaydeen tijaabadaa waa ku guulaysateen taasi sax may ahayn waddadayna ka weecataan bay ahayd waxaa laydinma oggola nolol caadiya bay ku jireen walidaalik saxaabadu may ahayn ardo iskuul dhigata may ahayn baliyo bogsito nusuusuun qoro oo loo uruuriyo may ahayn taasi waxay sababtay markay soo baxeen inay noqdaan dad qaada ah waayo ninkani xaqiiqooyinkan wuu soo taagnaa maalan sulxulxudaybiya sulxulxudaybiya waxay soo taagnaayeen masaa'il iyaga ku adkayd marka kan oo ay malaa caqaa'idba moodi karayeen oo nebigu musaawamaad siyaasiya ka dhigay sulxuxudaybiya heshiiska waa wada garanaysaa wuxuu nebigu la galay calayh salaatu wasalaam ilaa iyo ay gaadhay inay magaca nebiga in lagu qoro waraqda heshiiskana ay diidaan waa wuxuu nebi maxamed kula heshiiyey may bay yidhahdeen nebinimada iyo rasuulka ay waxaa ka jooji magacaaga ku qoro bismi illaahi raxmaan raxiim buu yidha waxay dhahdeen may raxmaanka iyo raxiimka garan mayno bismika allaahuma ku qoro magacaalleh intaasumaan anoo garanaynaa bay idhahdeen wuxuu arkayay masaa'ilkaasi musaawamad siyaasiya inay tahy wuxuu arkayay nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo heshiisya gelaya ayay isa soo taagayeen muslim la cadaabayo toorjar ku jira ou nebigu aqbalay inuu heshiiska galay kana uu yidhi warda anugu heshiis baa ku jiraaye sabir oo ilaahay tala saaro yanii markuu sulxu xudaybiya nebigu heshiiska nimanka la galay ama jandal baa isa soo taagoo silsilada ku xidhan oo la toorjargarayo soo baxsaday nin xabsi ka soo baxsaday oo silsiladaysan oo dhibaata haysataa taagan sbir waxtasib buu nebigu ku yidhi sabiroo xisaabso ilaahay dartii u xisaabso anugeeshiis baan galeen waxay saxaabadu joogeen iyadoo dagaal ay ku jiraan oo haddana saxaabada qaar ka mid ay heshiis galeen ou nebigu yidhi heshiiskooda u fuliya maalan haswatu badar markay dhacaysay xadiiskii saxiixu muslimku muxuu sheegayey xudayfa bnuulyamaan ya aabihiioo wada socda oo muhaajiriinoo soo socday quraysh qabatay markaasaa la yidhi xaga ku socotaan markaasay idhaahdeen madiina yarib markasaa la yidhi kuma socotaane nebi maxamed baa ku socotaana yacni ciidankanaannu isaynaa gelaysaan kuma soconna bay dhahen magaaladaannu iska gelaynaa waxaa lagu yidhi heshiisna la gala heshiis bay la galeen heshiisku muxuu yahay nebi maxamed iyo ciidankiisa calayh salaatu wasalaam inaydan u soo helinin oo soo raacaynin nimankaa waa isgelaynaaye labadiinaasi waa idin sii daynaynaa sidaynaydan gelaynin waa la galeenoo waa la sii daayey hadhow bay nebiga u yimaadeen waxay dhahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo nimanka qurasheed waa na qabteen heshiisna waxaanu ku soo gallay inaanan dagaalkaa kaala qaybgelin maxaa tala ah waa nebi maxamed wakhti uu u baahnaa calayhi salaatu wasalaam rag laga tiro badna sax boqoloo nin uu wato kun ciidana xagga kala joogaan waa maalintuu ku ducaynayay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahayow haddaad kooxdaa yar halaagto dunida dib lagugu caabudi maayo kooxdaasi hadday halaagsanto ilaahu dunida dib lagugu caabudi maayo dagaal aanu ku talagelin baa qabsaday oo saxaabadii in badan ay joogto madiina oo aan la soo raacin haddana isagoo waxaasoo mas'alada nebiga haysataa ay kaa tahay ayuu wuxuu ku yidhi nafii lahum cahdahum wanastaciinu allaha bihim iyagana ballankoodaanu oofinayaa dagaalkana ilaahay baan u kaalmaysanaya iska taga buu ku yidhi xudayfa dagaal ma gelin iyaa bihii toona goob laysku hayo yacni waxaan uga jeedaa saxaabadu waxay noolaayeen nebi moxamed oo yuhuud heshiis la gelaya waxay noolaayeen nebi moxamed oo quraysh oo mushrikiina heshiis la gelaya waxay noolaayeen nebi moxamed oo duulimaad ku jira dagaal ku jira dagaalamaya waxay nebiga la noolayeen calayhi salaatu wasalaam wakhti dagaal wakhti nabadgelyo wakhti heshiis wakhti laga xoog badayay wax walba sidaa daraaddeed wuxuu nebigu soo saaray calayhi salaatu wasalaam qaadah wax lagu tilmaamo hogaamiyeyaal markuu nebigu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam ee ilaahay oofsaday bakar baa muslimiinta calanka u qaaday cumar baa ka daba qaaday cumaan baa ka daba qaaday cala ka daba qaaday raggii rag baa ka daba qaaday qaaradaha dunidoo dhan bay furteen qaada bay haayeen maantase inagu waxaan joognaa casri islaamka nidaamka dowladnimo iyo nololeed oo dhan laga saaray oo la saaray ruufafka masaajidda iyo maktabadaha isagoo qoran baa waxa la dhigay halkan masaajidka gudihiisa iyo maktabaduhu kitaabka yaalla waxa aan soo saaraa jaamacadda ardayga gala ee maqaacid aljaamacaad ka soo baxa ama masaajidda wax ku dhigta ee masaajidda ka soo qalinjabiya wuxuu soo baxaa arday thiyari soo bartay nadariyaad soo bartay laakiin nolosha waaqiciga aan waxba ka aqoonin waa nadariyaat akadamika waa iyari cilmiya maaha iyari fudud waa iyari cilmiyuu soo bartay laakiin nolosha tajriba kuma leh ma tijaabin iyariga kan muu gaadhin xad waxyaabo badanoo uu u baahnaa inuu kala saaro uu kala saaro tusaalaan idin siinaya iyrig iyo bracticalka aan sheegaya maxaa u dhexeeya labadan eray afgaaleedka aan sheegaya maxaa u dhexeeya maalan dhallinyaradan dambe waxaa taqaaniin baan soo qabanaya kubadda cagtee la ciyaaro tiim kubadda cageed baynu dhi baynu samaynaynaa dabeetana brofesor ku takhasusay kubadda cagtaynu keennay cooj tababare caalamka ka ugu sarreeyana waa keennay rofesorka ugu sarreeya kubaddana waa keen labaatan inanoo caafimaad qabo feedha waaweynna meel baynu ku xarayna dabeetana waa u akhrina halloo dhiga baynu nidhi laba sannadood bay ku akhrinayeen marna garoonka geeyaan oo liyaaqa badaniya iyo digdigtan la baraayo in jidhka la jejabiyo iyo si laba rogi lahaa marna kubadda iyo qaabka weerarka loo gala iyo qaabka difaaca loo galaiyo waa kanbuu qodhay koojki tiimanka in la cayaarayna hadday tiimanka qaacidaadka caynkaasa ku cayaaran yihiin ra'sul xarbaheennu waa mid afar dhexe afar dambe laba xaggana wakaha uxibu sharxa wuxuu dhigay tiyariga kubadda lagu cayaaro oo dhan nimankaasi markay khubaro ku noqdeenee bahasha liyaaqa badaniya barteenee waxwal barteen ayaynu waxaanu nidhi kaaley haddaba waxaad la cayaaraysaan oo doorkan waxaanu nidhi kaaley haddaba waxaad la cayaaraysaan oo doorkan laydinku tijaabinayaa inaa la cayaartaan baraaziil imisaad rajaynaysaa inay goolal ka dhaliyaan yacnii ninka kani tiyarigii buu sidaa garoonku soo galay imisaa tiyarigu maskaxdiisa ku xaadiraya markuu ninkaa ku soo baxo maya tuunal baad ka saartaa maxagaad kala imisuu ka fekeri kayraya baad u malaynaysaa mise intuu fekerayaabaa kubadda laga qaadaya yacnii kan laakiin tiyarigaa badan loo akhrinayna bractical loo soo tarengareeyey ee tiimanka lagu soo tarengareeye lasoo waday lasoo waday qofka iyo qofkan tiyariga loo dhigay marka nolosha dhabta alla isugu yimaado iyomaa wixiisu dhab yihiin yacnii ninna wuxuu bartay wax bractical ah si bracticala ah loo tarengareeyey ninna wuxuu hayaa maxay tiyari buu haystaa nadariyaad buu hayaa taa macnaheed waxa weeyaan aqoonta lagu qaato madaarista cilmiga ama jaamacaadka ama masaajidda ama waxaasi oo dhammi waa buxuud nadariya laakiin marka ay timaaddo in si bracticala loo kala saaro waxyaabo badan الولاء walbara markuu caqiidayey iyo bayna atasaamux watacaayush walmucaamalaat walmusaawamaat asiyaasiya waxaa marka la raba in la kala saaro marka la rabo in la kala saaro waxyaabo badan oo nolosha tan ay u baahan tahay waa kala gedisantah waxaan leenahay qofku theoryga xataa hadduu istaycaabo uu sido practically markuu fulinayo wax badan maalan xadiidka burayda ee saxiixu muslim ku yaalla saxaabigaasi burayda wuxuu leeyay nebigu calayh salaatu wasalaam markuu ciidan dirayo wuxuu fari jiray inuu nafiisana ilaahay uga cabsado subxaana wa tacaala muslimiintana caynkaa ula dhaqmo gaalada siduula dhaqmo waxaasaa la farayay xadiidka waxaa ka ah uu nebigu ku yidhi calayh salaatu wasalaam amiirka uu dirayo idaa xaasarta ahla xisnin duul eh, qalcad ama dhufays ku jira haddaad ka qabato maxay go'doomiso oo fa araaduuka an tunzilahum calaa xukmi illaah oo ay ku yidhaahdaan waar waxaanu u soo dhaadhacaynaa ilaahay xukumkiisa waa isdhiibaynaa laakiin ilaahay xukumkiisaanu rabnaa inaad nagu xukunto falaa tunzilhum calaa xukm illahi buu nebigu ku yidhi ilaahay xukumkiisa ha u soo dhaadhicina ha ka aqbalin hadda maxaa laga aqbalayaa wa saxaabigu nebigu dirayo dabeetana wuxuu leeyahy hadday ku yidhaahdaan ilaahay xukumkiisu baanu aqbalaynaa kaas eh, ha yeelin buu nebigu ku yidhi oo maxay aqbal walaakin anzilhum calaa xukmik buu nebigu ku yidhi waxaad tidhaahdaa waxaan idinku soo dhaadhicinayaa xukumkayga oo waayo nabigu wuxuu idhi fainaka laa tadri atusiibu xukm allahi fiihim am laa adigu garan maysid inaad haleeli doonto ilaahay xukumkiisa inaad kuwan ku haleeli doonto iyo inaad gafi doontee maxaa loo jeedaa adugu bashar baatoo waad ijtihaadi doontaa laakiin ijtihaadkaagaasi mia filmia inuu qur'aan iyo sunno waafaqsanyay ma hubtid masalada waad ka fatwootay sidii ay kuula muuqatay ijtihaadkaaga waa ka laydhi ninka mujtahidka hadduu khata'ana wuxuu leeyahay maxay ajar hadduu asiibana laba ajar laakiin maa la hubaa inuu asiibayo mar haddaan la hubin inaad asiibayso ilaahay xukumkiisu mooyaane wax kale kugu qaadi maaya hodhanni waxay masaladani tilmaamaysaa tanziilu nusuusi cala alwaaqic marka la yimaado waa ijtihaad culammadu waxay idhaahdaan waa ijtihaadkii ugu badnaa ee culammadu samayn jirtayba waayo nusuustii haatan way soo wada degtoo diintii o dhamme way taalla laakiin in practicali loo dabaqo waa masala ijtihaadiya tan maxaan uga jeedaa markaa islaamnimada ruufka saaranee miisaska agtiinaa qur'aanka yaalla in nolosha lagu dabaqaa waa muxaawala ijtihaadiya bashariya qad tusiib waqad tukhti waa isku day bini aadam ou rabo qofka muslimkii inuu isku dayo kitaabka qur-aana inuu waafajiyo nolosha caadiga ah inaad asiibtaana waa suurtagal inaad maxay gaftaana waa suurtagal jawaanib tiro badan oo qusuur iyo jahl iyo khataaba qofka bini aadamka ku sugan saxaabadu iyagu waxay kaga gedisnaayeen waxaynu leenahay wax walba iyagoo bractical loo soo tarangareeyey oo iskuul saddex iyo labaatan sannadood haddiiba eraygaasi uu sax noqdo saddex iyo labaatan sannadood wax la barayay ayuu nebigu ka tegey wuxuu ka tegey calayhi salaatu wasalaam iyagoo qaada ah wuxuu ka tegay iyagoo ah jiil loogu talagalay inay tusaale u noqdaan ummadda muslimiinta ee damboo dhan duul camalkooda lagu daydo inay noqdaan innaguse laba dhib markaa innaga ina wada haysta kow ka koowaad ee islaamiyiinta maanta nool haysata waxaa ka mid ah runta marka laysu sheego aqoontoo yar qilatilcilm weliba alcilmi sharci war xamaas iyo surwaalkoo la gaabsada iyo garhkoo lala baxo qur-aanku ka tira badan yahiiyo xadiidka nebigu calayh salaat wasalaam iyo islaamka fahmigiisu nacam waa sunnaday ka mid yihiin kuwa kani soo jeed tiro badan dadku wuu hayaa laakiin inteebaa rusukh filcilmiyuu jiraa inteebaa rusukh filcilmiyuu jiraa ama waxaan odhan karaa cadam istaycaabi alnadariyaat alcilmiya nadariyaadkii cilmigaa lama istaycaabin si fiican loogama dhergin ee ragga markay urteedu si fiican u soo urtay unbaabay carareen intaanu cabbinba waa ursaday uun kadibna wuxuu uhi waan dabaqay maxaad dabaqdaa mabaad ursane mabaad liqine waxaa ka horraysa in sharciga si fiican loo fahmo in kitaab iyo sunna si fiican loo xambaaro walidaalik baan leenahay saxwada maanta islaamigaee caamkee jirta waxa ku yar mubdiciinta iyo mujtahidiinta iyo mufakiriintu way ku yaryihiin dadka raasikhay way yaryihiin walidaalik gafkooda uu tiro badanaya cid kastoo aan raasikhina rabta haddana inay wax dabaqdo waxaad naftaada ku dabaqaysaa ama kuf ama dhacday ku jirtaa marka adaga taadatay laakiin markaad bulsho weynta u baxdo waxaad ku dabaqaysaa rusukh cilmiya buu u baahan yahay boodbood iyo dhallinyaranimo uma baahna iyo xamaasad iyo qur ku taala qura uma baahna waxay u baahan tahay maxay rusuuq cilmiya idan waxaynu leenahay teen waa saxwa caama masaa'ilkii nusuusta ku badnaydna waa laga yaabaa saxeennu inuu ku bato masaa'ilka caqiidiga nawcun maa in in badan la saxo bidcada in badan laga durko iyadoo weli laga yaabo in hareeraa wax iska marmaraya masaa'ilka cibaadaadka inin doora la saxo laakiin marka ay tagto masaa'ilka bulshadu ay wadaagtee u baahnaa ijtihaadaadku wuu yaryi kow marka waxaan leeyahy islaamiyiinta maanta nolol haysta kow qilat alcilm labana waa maxay qilat alkhibra maanta haddaad jaamacadda dictoora ka soo qaadatid handasa micmaariya sida wax loo dhiso oo dictoorah oo dabeetana meel bayadaan lagu geen lagu yidhaha waxaa lagaa rabaa iska iskrabis inaad dhisto guri siddeean dabaqa ah ama boqol dabaqa ah. aad tidhaahdo shahaadaddii ugu dambaysaan sitaa dunida laga qaato waa hadda weligaaba laba jaajura ismaad saarin tiyariguma digan jirtay waxaad joogta un kalaaskii jaamacaddumaad fadhiday intee laga rajo qabaa adigoo tiyarigii oo dhan sida waanu kaa maqnayn intee laga rajo qabaa inaad sky dhisto waxa isweydiinta len waxaa noqonaysaa noocaa haddaynu ku bilowno wuxuunbaa la isweydiinayaa mid ay shan dabaq kaga dunto markuu marinayo mid labaatan kaga dunto mid ay kaga dunto idan dadkaynu dilaynaa unbaa kala badanaya ninba intuu dee shaqaalaha saaran meesha intay ku dumayso ayuunbaa kala badanaya dee ilan aqoontaad waddaa ma aqoon practicala ah, ma aqoon maanta aynu labadan shayba markaa way yaryihin kow marka koowaad ilmiyan looma istaycaabin wixii loo baahnaa in la istaycaabo aqoon ahaan looma sido laba tajaaribi ma jirto islaamka waa horaa laga saaray meesha hadda tajaarib noloshan casrigee dambe ahi way yartay ka kale ku jiree dhibta taagani waxa weeyaan waagii hore dunidu way kala fogayd waanay kala xidhnayd waxaaga xataa haddaad meel iskaga tijaabsanayso meel yaroo iska gaarabay bay ahayd adiga kuu gaara maanta dunida waa laysku xidhay waxay noqotay tuulo yaroo qudha qaraarka maanta cidi ay meel yar ka gaadho ayaa wuxuu raadaynayaa dunida inteeda kale oo dhan yacni waxay yidhahdaan siyaasadda maantu dhacdo kastoo siyaasigii bay yidhaahdaan waxay leedahay manduur maxalliya mid iqliimiya iyo mid caalamiya bulshada yar ay ka dhex dhacday waxa ay ku hayso iqliimka ama gobolka raadka ku yeelanayso dunida dhammaanteed raadka ay ku yeelanayso iyadoo aan laba daraasaynin oo la garanaynin in tijaabooyin la bilaabaa ilama qumana maanta waxaan odhan karnaa qofka mid waa nadariyaadkii cilmiga ee kitaabka iyo sunnada ahaa midna waa waaqicii la noolaayo ee lagu dabaqayay waaqaca kani faham buu u baahan yahay aragtidiisa siyaasiga dhaqaaleed ijtimaaceed waayo adigo tasawur saxiixa ka haysanin masaa'ilka uma helaysid fataawi iyo waxaad ku dabaqdo toona haddaanad masaa'ilka si fiican u garanaynin walidaalik ayaa waxay tilmaamaan maanta masaa'il agtiinna basiid ka ah ayaa caalamulislaami waxaa culamo joogtaa inta isugu yimaado lix sannadood fadhiyeen bal qiyaas fiisa kaadhku intuu idinla leegi baalkan yare sidaa un loo mariyo ee lacagta meelaha bangiyada lagala baxo mujamaca aqaafiga islaami mujamaca majmac اlcilmi munadama muctamar alcaalam islamiga ka raabita baa la keenay iyadoo fataawi laga weydiinaya culammadu majmacaasi wuxuu caado u leeyahay wuxuu leeyahay khubaro aqoontaa kasta ee markaa la rabo in fataawi laga bixiyo looga yeedho khubaraa loo yeedhay ikhtisaadiyiina waxa la yidhi bahalkan iyo rasmiyaadkiisa ka warrama wax badan bay sharxeen niman culamaa baa loo diro buxuud ka soo qora layidhi buxuuday culammadu soo qorto waxaa loo qaybiyaa nin sheekh kastaoo caalami isagoo jooga gurigiisi iyo maktabadiisi iyo meeshiisiibuu baxsigu taga commentski iyo wixii uu rabo inuu calaamadiyo dib u calaamadiyaa dabeetana waa laysugu yimaadaa haddana dib dib baa laga niqaashaa lix sannadood baa laba sannadoodoo kasta dib loogu soo noqonayay oo la niqaashayay yani waa mas'ale agtaada basiidka ah maxaad u malaynaysaa nolol dhan waan mujtahidba wadan iyo mid kitaabka eega toona waxay u baahan tahay wax tiro badan leh waxaan leenahay nolosha maanta joogta ilmaam xaqiiqiyay u baahan tahay oo siyaasiya oo dhaqaaleed oo ijtimaaciya xarakati tadaafuc albashari inaad si fiican u fahamto waxaan ku soo koobayaa qaybtan koowaad aan idin leeyahay muxaawalaadka ay wadaan dadka islaamiyiinta maanta dunida ku noole eh ama jamaacadka islaamiga waa ijtihaadaad bashariya kow islaamkuna ma aha waxa saaran miisaanka inuu qaldan yahay inuu saxan yahay leegayaayo waxa weeyaan raggan sitee maanta xambaarsan rag baa hore u tijaabiyo waa la hubaa ah. laakiin qoladan maanta sidataa inay tijaabadeeda sax tahay iyo inaanay sax ahayn weeyaan waxa meesha yaalla tijaabadaasi inay sax tahayna waxay ku xidhantuu labadaa shay oo ah intay cilmiga raasukhday shareecada ah iyo intay waaqaca ee nooshay qiimayn karto ee qiimayn cilmiya ay qiimayn karto qiimayntu maaha raadiyoyada iyo tviyadaan soo dhegaysanno dabeetana arrimu saasay u socdaan xaggan ka wada waa qiimayn cilmiyaan rabnaa qiimayn cilmiya oo si cilmiya loo daraasayn karo haddaan luqadii ahlulcilmiga xaggooda u weecdo waxaa maqasheen qur-aanka isagoo ilahay leh subxaanah wa tacala wacad allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu الصaalixaat laystakhlifannahum fi اlardi kama istakhlafa aladiina min qablihim walayumakinanna lahum diinahum aladi irtadaa lahum walayubadilannahum min bacdi khawfihim amna yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shaya waman kafara bacda dalika faulaa'ika hum alfaasiquun halqeebaan ragga badhleeyiin mustafe adunbay meel adag kaa gashaye wuxu ma adka haye waa fududo ilaahay baa qur-aanka wuxuu ku yidhi wacad allaahu ilaahay wacdigiisuna waa waa mid la huba in la helayo ilaahay wuxuu yaboohay aladiina aamanuu minkum wacamiluu saalixa labada shay unbaabana laga rabaa waxaan kale aad ugu ad sheegaysaa waa maxay labada laga rabaa waa maxay aliimaan walcamal asaalix labadaa haddii la helo qur-aankay ku taallaa in maxay adiga awooddaada maaha ilaahay baa yidhi layastakhlifannahum sax weeyaan kow aamanuu wacamiluu saalixaati in konton jeer ka badan bay qur-aanku ku soo aroortay waxaan filaya labada lafdoo isku xiga konton iyo laba jeer inay qur-aanku soo aroreen iyagoo kala baxsan ama mufrada ah ama kuwaas inay kasii tiro badan yihiin su-aashaan idin weydiinaya waxay tahay aamanu idin gartay goormuu camalku saalix noqdaa wadaadad baa wada yaqaani soo maaha laba shartuun haddii laga helaa odhan doontaan ama laba rukniyo alikhlaas iyo almutaabaca soocaynkaa ma aha in daacadnima jirto iyo inay jirto maxay mutaabaca inuu leeyahay oo nebiga calayh salaat wasalaam hadyigiisii waafaqsanyah waan gartay haddaba camalka saalixa midi waa bayin ijtihaadaadna uma baahna salaada soonka ilaahay dikrigiisa xuskiisa cibaadadiisa waa bayin ijtihaadaad uma baahna ama acmaali اlumma wa islaaxuhaa waxay u baahan tahay kow ijtihaadka tanziilu nusuusi cala alwaaqic hal antum mujtahiduun ijtihaadka tanziilu nusuus cala alwaaqic waxay ku xidhantahay bay yidhaahdaan kow in waaqaca si fiican loo fahmay laba nusuustii masaladaa ka jawaabi lahayd inaad si fiican u fahamtay waxay ku xidhantahay bay dhahdaan inaad garan karto al-istitaaca waalqudra ummadda awooddeeda iyo intay kari karto waxay ku xidhantahay bay dhahdaan inaad garan karto macrifa ma'aalaat alumuur marka waxaan la abaqo waxaa ka soo bixi doonay xataa ka dambeeya waxa uu yahay si kale haddaanu tilmaamo waxaan idin leeyahay acmaasha inteeda badan aamanu wa camilu saalixaadkeeda waa kula gartay waana fududday qof walbana waa waxa laga rabo qof walbana waa ka aakhiro la weydiinayo walidalik baa aakhiro jamc laynagu keeni maayo qof qof baa laynoo keenaya qof walbana tiisaa laga xisaabinaya ama acmaal اlumma iyo isilaax umma markay noqoto mutaabaca inay hesho oo ay noqoto tii nebi maxamed mid waafaqsani waxay u baahan tahay in qadaayaadka siyaasiga iqhtisaadiga iyo ijtimaacigaa intaad si fiican u fahamtay nusuustii waafaqsanaydna aad si fiican u fahamtay ummadda aad rabo aad rabto inaad ku dhaqdana awooddeeda iyo istiaacadeeda inaad fahamtay inaad markaa isa saartaabay u baahan tahay hal antum ma tihiin markaa kuwii taa samayn kari lahaa si kale haddaanu tilmaamo tusaalaan idin siinaya diintu way soo wada degto way wada taallaa yacnii qur iyo xadiidku way dhammaystiranyiin iyagoo maxfuuda soodii inoogu yaalli haddii qofka bini aadamkaa diinta waxaa korkiisa saaran intuu awoodo socaynkaa maaha ummaddana waxaa korkeeda saaran intay awoodo maalan arkaanta salaaddu cidina ma nasakhi karto cidina wax kama bedeli karto waa macruuf soo maxaa ka mid a sarajoogaa ka mid a in sarajoog lagu tukado laakiin markaynu waaqaca daraasayno kumaa sarajooga ku tukada almustaiic ka awoodaa ku tukada nin buka u timaadoo tidhaahdo jiifa arkaanta salaaday ku jirtaa in la istaago adeer istaag haddaad doonayso inaad tukato maxaa soo baxaya nabigu calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi salli qaa'iman fain lam tastaatic maxaa la yidhi fasalli qaacidan qaacidanku maxay ku xidhantahay inaad qofkan qudradiisa iyo istiaacadiisa inaad eegto sida qofku uu qudra iyo istiaaca u leeyahay ayay ummaddu qudra iyo istiaaca u leedahay ummaddu waxaanay xambaari karin haddaad tidhahdo ha xambaarto iyadaan weli u bislaanoo gaadhin waa intixaar siyaasiya ah. waa ummadaad rabto inaad gowracdo oo ay dunto haddaanad waaqaca si wanaagsan u daraasaynin maalan ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inooga warramayaa laba nebi oo israacay cala araajix khadar iyo muuse khadar afcaal buu sameeyey afcaashaa u samaynayay muuse wa wada inkirayey amran iyo nukran iyo wuxuu ku tilmaamayay inaan wax la qaadan kara aanay ahayn kadib heshiiskii markii uu dhammaaday ayuu khadar sharxay wixii uu waday wuxuu sheegay ama safiinatu tusaale ahaan ama safiinatu fakaanat lmasaakiina yacmaluuna fi اlbaxri faaradtu anaciibaha wakaana waraa'ahu maliku ya'hudu kula safiinatin hasba war doonta buu yidhi waxaa lahaa dad masaakiinoo badda kaga xoogsada meeshanna waxaa ka dambeeyo xaggaa ay ku sii socdaan jooga nin boqora oo daalima oo doon qurux badan hadduu arko dadka ka qaada markaa masaakiintan baan u danaynayay si aan doontooda looga qaadin ayaan looxa ka saaray si uu boqorku yidhaha taasi waa mid daloshahay keenin oo kuwa la qaadayaanay ugu biirin kow daahirku muuse joogay waxay ahayd niman bilaash ku soo qaado sida xadiidkii bukhaari sheegayay noolikkamuu qaadanin qolada doomtu way soo qaadeen niman bilaash ku soo qaaday in doontooda la dololiy mulkulkhayr inaad ku tasarufta laa yajuus muuse wuxuu taagnaa war nimankan doontooda maxaad u daloolinaysaa waana sidii caadiga ahayd marka aanu ogayn waaqaca kan markii muuse loo sharxay dhibta jirtaa waxay tahe doontan loo dalooliyey oo masaakiinta iyama u faa'iido badan doon hal loox ka maqanta inay iska wataan iyo in doontaba laga qaado horta waxa u faa'iido badan doon hal loox ka maqantay inay iska wataan halkii doontao dhan laga qaadi lahaa muuse markii loo sheegay ma murmay qur-aanku muran dambe oo muuse leeya ma sheegin dadminis markii uu waaqac ogaaday siduu yahay ayuu aqbalay in mulkulkhayr tasarufka caynkan ee ma'aalkiisuu yahay inay doontani nabad gasho in la aqbali karo mushkilaadka yowmigaah waxyaabo badan ba haddaanad guntooda ogeyn aan la garanayn si loo fasiri karo walidalika maala nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii abu hurayra ee bukhaari ku yaallay nin baa u yimi qaylinaya wuxuu yidhi ilahay rasuulkiisiiyo waan halagtu waa halagtu kii laha isrifayey ramadaanka u yimi oo maxaa dhacay buu nebigu ku yidhi walima wuxuu yidhi haweenkaygii baan gabadhaydii baan u galmooday maalin ramadaan buu islaantiisii iska fuula waana saxaabi markuu nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu ku yidhi raqabad xore wuxuu yidhi ma haysto waxaa lagu yidhi laba bilood oo isku xiga haddaba soon wuxuu idhi ma karo maalin baa manadkaysan kari waayo ma laba isku xiga baan ah, suugi karaya ma awoodo wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaba lixdan miskiin quudi markaasuu yidhi ma haysto wixiiba wuxuu iska soo taagay midnaba inaanu haysanin dabeetana meeshuu iska fadhiista nebiga calayhi salaatu wasalaam markii dambe loo keenay xoolaa la keenay dabeetana wuxuu yidhi war ninkii mee waa kan waa isa soo taagay wuxuu nebigu yidhi calayh isalaatu wasalaam war qaado timirtaa qaado bixi iska lixdankii miskiin iska sii daya kafaaraha kuu noqotee dabeetana haddana war kaluu keeno wuxuu idhi wahal bayna laabatayha man huwa afqaru minii oo madiina ilaahay rasuulkiisiyo ma wax aniga liitaa degan adigu cunuqaada bunabu ku yidhi ninkii dembiga galaa timir loogu daray yani sharcigu kaasuu keenaya hadday duruuftu xad ka gaadhsiisan tahay ninkii dembiga galay ayuu nebi moxamed timir ugu daray oo la yidhi mar haddaan lama haynin calayhi salaatu wasalaam wax kaa liitaana haddaanu magaaladaba joogin adigu qaado yacni waxaan uga jeedaa waxaynu u baahannay laba shay oo ah inaynu islaamnimada raasikhiin ku noqonno istaycaabno ahlu cilmi rasmiga inay dadku noqdaan iyo dhacdooyinka dunida ka jira inaynu fiqi u yeelanno si fiicanna u fahmi karno garan karnana markaynu iyada si fiican u fahmno ayaynu garan karnaa shareecada maxaa ka qaabilsan haddaba haddii aynu rabno inaynu makhraj hello dhibta jirta in meel looga baxa la helo waxaan leeyahay dhowr shayba waa inaynu hellaa shayga koowaad waa in la helaa qiyaada calaa mustawa alumma aw calaa mustawa alcaalam hoggaan ummadeed oo ummad ama duni hoggaamin kara hoggaan waa in la helaa hoggaanku waa inuu yeeshaa sifaatkii qiyaadiga ahaa lagu yaqaanay qof qaa'ida haliyay ummadeed qof noqon karaya qur-aanka nebi yuusuf markii uu la yidhi waxbaa lagu dhibay innaka alyowma ladayna makiinun amiin markii la yidhi wuxuu sheegay in loo dhiibo meel dabeetana wuxuu sheegtay innii xafiidun caliim muuse markay gabdhuu lahayeen shaqada hala siiya maxay yidhaahdeen ina khayra man istaajarta alqawiy alamiin qofku inuu aqoonna leeyey ammaanona leeyay baa muhima aqoonta iyo ammaanadu ma badna dad labadaba iskuulla in la helo laakiin mararka qaarkood waa nisab bay noqon kartaa maalan shaqadaad u diranaysaay noqonaysa maalan haddaad duuliya dayaaradeed u baahan tahay intee baad ammaano ka rabtaa intee baad se aqoon ka rabtaa khibro ka rabtaa waxaa laga yaabaa wadaad taqiya oo aan khibrad badnayn iyo mid faasiqoo agasbeertku ah in shaqadaasi la horaysiiyo faasiqa agasbeertka ah waayo waxaa la raba un dayaradu intay halkaa ka kacda inay meelheblaa i fadhiisato in soddon qof ama afartan qof ama boqol qof lagu aamino inuu duuliyo iyo nin xaafida laakiin farsamadu aanay ku adkaynin inuu duuliyo kan baa labada lagu aaminaya mararka qaarkoodna isweydaarka kale ay noqon kartaa maalan wasiirulmaaliyaad qaadanaysaa cilmigi iyo ammaanadiisa waa inay ammaanadiisa horaysa hadduu tuugiyaya wax ku soo gaadhaya de oo kasta uu leeyahy waa marka hore ammaanadiisu xoogantay kadib baa wixiisa kale la eegi karaa waxaan leenahay markaynu qiyaada ka warramayno nabi yuusuf calayhi salaatu wasalaam ma odhan ina nebi baan ahay ma odhanin nin qurux badanoo dunida ninka ugu qurux badan baan ahay ma odhanin nin cafiif oo dumarka ka dhowrsoon baan ahay wuxuu yidhi ini xafiidun caliim mu'ahilaadkii qiyaadanimadu sheegtay isagoo intan kaleba ahaa waxaynu u baahanay markaa qiyaadada ummaddu mucaasiriintu markay sisifaynaya waxay idhaahdaan saddex shay qofku hadduu la'ya bay yidhahdeen isaga qiyaadaba ma noqon karo qof fishan le waa ahaadaa bay yidhahdeen ru'ya cala almada albaciid dadku intay arkayaan in ka fog waa arki kartaa waayo dadka halyey u tahay hor socda idan intay arkayaan in ka durugsan waa inaad arki kartaa bay idhaahdaan ama mustaqbalka waa inaad adorosi kartaa ama bay idhaahdaan waa inaad garan kartaa awooddaadu intay leeg tahay iyo tumuuxaadkaaga inaad iswaafajin karto waa inaanad ku jirin maxay day dreaming way idhaahdaan dadka badh baa iyagoo soconaya riyooda bay idhaahdaan isagoo soo jeedu riyoonaya oo soconayaba yacni waxaad u baahan tahay haddaad intaad halkeer ka qayliso tidhahda maraykankan furanaya dee waad riyoonaysaa waxaad u baahan tahay day dreaming inaanad ku jirin waxaad u baahan tahay imkaaniyaadkaad haysato iyo waaqaca ku hor taagan inaad qiimayn karto idan waa nin ru'yala bay idhaahdaan waa inuu noqdaaba idhaha qof iltizaam leh commitment wadaad waxuun sharxi yaqaana laakiin dabadda markay noqoto aan camalba fulin karin haddaad tahay isna waxba qaban kari maysid waa inuu qof committed ah oo multazima ah oo wax qaban kara waa inuu yahay waxay yidhahdaan almahaaraat alqiyaadiya ama managerial skillskii qof leh waa inuu yahay marka wuxoo dhan isku soo duuduubo waxaynu leenahay waxaynu u baahanay inaynu hello qiyaada calaa mustawa lumma hoggaan ah oo ku filan ummadda hoggaan baynu leenahay baynu u baahanay garan kara lucabka siyaasigaee maanta la cayaaro lucabka siyaasiga muxuu ku falaya waxaa inaad tidhaahdo war qur iyo sunna ninka looga baahanya maxaa looga baahanyay waxaa looga baahan yahay dadkaad kubadda la dheelayso ninka kubad tiimu wataa garoonka intaanu gelin wuxuu daraaseeyaa qolada ay wada cayaari doonaan meelahay xoogga u leeyahay tiimkaasi iyo niqaadi dacafkiisa iyo wixiisa askariga dagaalgelaya dagaalgelintiisa waxa ugu fiican inuu war ka hayo ciidanku la dagaalamaya waxay tahay si uu isku dayi karo inuu muxaayid uga dhigi karo maalan ciidan baa dagaalgelinaysaa markaasuu wuxuu wataa isagu dabaabado hadda dabaabadaba haysatid waxay dhahdaan caqliyaadka ugu fiican waxa weeyaan sidee baad u dagaalgelin kartaa iyadoo dabaabadiisu ay wax tarbeeshay maala waxay dhahaan buuraley marka laysla galo dabaabade korto dan waad suuqaad ka saartay suuqii dabaabadu markaa ma yaallo waa dagaal baa la galay aan dabaabadi ku jirin haddaad laakiin bannaanka isula soo baxdaan dee waad madhanaysaa idan waxay dhahdaan qofku dagaalka cidda uu la gelayo siyaasada waa dagaal dhaqaalo waa dagaal laba shirkadood baa loolamaya waa inaad taqaanaa shirkadaad la loolamayso istraatiijiyaadkeediiy si ay u fakarayso markaas baad geli kartaa loolambaacmushtar noloshoo dhamme waa nooca kan marka haddaad noqoto waxay yidhahdeen siyaasadda laba tusaale waa garanaysaan baan idin siinaya lucbatu shatranj bay yidhaahdaan iyo lucbatu nerd waa laba cayaaroodoo la cayaaro waxaa jira nin eh, gaaleed oo dagaalkii labaad ee dunida ka horba wuxuu soo saaray nin xisaabiyahana buu ahaa wax loo yaqaano game theory oo ah sida loo xisaabiyo cayaaraha la cayaaro game theorygii baa waagii dambe qadiyad cilmiya laga dhigay oo dhaqaalaha gashay oo milatariga gashay oo iqtisaadka gashay oo ka gashay dagaalkii labaad ee dunida inta ugu badan bay dhaheen game theorygii ninkaa mathematishanka ilahaa baa lagu galay waa maxay waxa kani laba cayaarood baan idiin sharxayaa maalan shatranj wax cayaaray ma leediin shatranjku waa cayaartan jaska la yidhaahdo soomaalidu jar bay cayaartaa ama shax shaxda ma cayaarteen shaxdan odayada soomaalidu cayaarto qofka shaxda cayaaraya ama shatranjka cayaaraya inta aanu tallaabo guurin cayaarta markuu eego wuxuu idhahdaa ka haddaad guurto muxuu soo guurayaa isagu dabeetana wuxuu odhanaya kaa wuu guuri kara kaa wuu guuri kara haa kaa hadduu guuro maxaad samaynaysaa xaggaasaadna ka guuraysaa kaa kale hadduu guurana xaggaad ka guur waxaad xisaabinaysaa inta tallaabo ee ninkan u suurtagala inuu guuro waa jawaabteedii garanaysaa mid walba sidaad uga jawaabi lahayd odayga shaxda cayaaraya intaasuu eegaa markuu cabbaar u fiirsado shatranjka ninka cayaaraya intuu saa u eegaba wuxuu idhaahdaa istabka shanaad baan ku qabanayaa buu leeya boqorkaagu u dhintay istabka shanaad hoosuu dhintay wuxuu xisaabinayaa inta suurtagale aad haysatay inaad guurto iyo guuris kasta aad guurto inuu jawaabteeda garanayo jawaabta ka ka dambaysa u garanayo deetana wuxuu kule shan goor markaynu guurno boqorkaagu dhinta wuxuu sii xisaabiyey intaasoo jeer sida loo guurayo marka waxay dhahdaan labada nina shaxda wada cayaaraya ama shatranjka wada cayaaraya kollayba horta mid baa badinaya soocaynka ma laakiin waxa lagaa badiyey mar aad cayaarta wixii awooddaada ahoo dhan aad isticmaasho aad fakertay oo ku tala gashay wax kasta inaad ka jawaabi karto waxay idhahdaan laacibka siyaasiga ee dhabka ahi waa kaas bay idhahdaan waa nin garan kara axsaabta siyaasadda waxa layshayo haddaad waxaa guurto maxaa soo baxaya waxay idhahdaan cagsiga cayaarta cayaar kalea u ah cayaarta laadhuuda la ydhahda soo ma taqaaniin maxaa la cayaaraa weligaaba isxiiji lix ilaah ka dhigumaad odhanaysaa ma garanaysid wax ka soo baxaya baalku madhow dhow dhow dhow lix hal baa laga yaabaa inuu kuu soo baxo adigu lix baad raadinaysa ma kantaroolshid waxa soo baxaya waxay dhaahdeen laacibka laadhuugu siyaasi maaha haddaad tira aynu ku dhufannu wuxuunbay soo bixiy mashaahada wayma nasriya meel bay ka bixi doontahay waa laacibkii laadhuudaad waayo asalku waa inaad guulaysataa asalku waa nabigu calayhi salaatu wasalaam maalan ghaswatu badar ma odhanin ku kiciya waa eh, shahaada helaysaan ee wuxuu lahaa ilahu intani hadday halaagsanto dunida dib laguga caabudi maayo shahaadadu may ahayn malab jamaaci u leeya wada dhinta aakhira jinno gelaysaane islaam buu rabay inuu wado inay wada dhintaan ma rabin sadaraaddeed inuu guulaystaaba ayuu ahaa waxa koowaad ee optionka u yaalla laakiin meel dagaal ka dhacay kolleyba la dhimanaya in dad shahaado helaan haddaad dadkao dhan u qoondayso ka war inay shahaadada helaan tiraa kon kiciya aakhiraad jinno wada gelitaan yacni waxaan uga jeedaa masalada tani waxa weeyaan waxaan jeclay inaa idinkuna aamustaan waxaan tilmaamaynaa waxa weeyaan qiyaadada islaamiga ahi waa inay noqotaa qiyaado fahmi karta yacni ummadda islaamiga cidda hogaamin karta waa inuu noqdaa qof fahmi kara lucabka la cayaaraya nooca uu yahay waa inuu noqon karaa qof islaam dhaba fahmi karayo abiqi karaya qof garan kara lucabkan cidda la cayaaraysa sida loola cayaarayo haddii aydan samayn karayn markaa qaa'idku ummadda hoggaaminaya hadduu yahay qof aan samayn karaynin wixii loo baahnaa oo rushdigu hadduu xamaasku ka bato xamaaska iyo caatifadda iyo cadhada iyo xiisuhu hadduu ka bato caqliga wax badan oo soconaya maaha si kale haddaanu tilmaamo ma daawateen cayaar la yidhaahdo musaaracatu hiiraan cayaarta ay caanka ku yihiin nimanka loo yaqaano sbaanishku isbanyoolku dibi la daawado oo meel oo nin maro yaroo cas taago oo dibiga intaa warma lagu mudmudu xanaaqaad dabeetana ninka jiidh buu is idhaahdaa maro yaroo cas buu taagaa maraduu jiidhaa waxay idhahdaan qaa'idka aan ahayn qaa'id siyaasiyo muxanaki wuxuu la mid yahay debiga marada cas loo taago waxa aan kuu ahayn wixii imbortanku adduunya waxaad ku diriraysaa uun waxaad la mid tahay ninkan marada cas loo taagayo debigu marka laga cadhaysiiyo ninka dil buu is odhanayaa laakiin marka marada cas loo taago iyaduunbuu arkaa saa daraaddeed marada cas buu cararayaa markuu marada cas mar jiraba waran baa la geliyaa markaa dabeetana wuu soo wareegaa wuu soo cararaa xagga kalu marada cas u gudbiyaa taasuu jiidhaa warankalu geliyaa cayaarta la daawanaya waxa weeyaan ninkana cayaartooygaee meesha taagani dibigaa inta laga dilayay dadku daawanayaanoo waada la markuu waran la geliyaba musaaracatu hayraan waxaa cayaaraya qofka ku jira dagaallo haamashiyo aan ahayn wixii ummaddu ay u baahnayd waxaan looga baahnayn haddaad ku jirto waxaad la mid tahay quwa lacdaa dadka ka xoogga badan le cadowgii wuxuu jecel yahay intaanad xoogaysan in lagu buquujiyo sitaasee u dhici karta waxa weeyaan saaxada lagu soo saaraa fiican intaanad naf badan yeelanin dabeetana waa inaad noqotaa dibigaa kolba laga cadhaysiinaya warranka madax laga gelinayo ee baasha casar riixaya markaan soo koobo qodobka koowaad aan tilmaamaya waxa weeyaan qiyaada calaa mustawa alumma waa inu noqdaa waa inu noqdaa qiyaadadaasi mid laacib siyaasiya noqon karo dhaba aalit alamr waxaynu leenahay qadaaya umma waxay u baahan tahay inay ummadii ka fekerto koox yaroo gaar oo isku xidhata guri madow ummada inay ku qasabto waxay iyadu doonayso maaha ummaddu dabcan waa islaamnimo waa in kitaab iyo sunno la ysku xukumaa waa in kitaab iyo sunno la raacaa laakiin kitaab iyo sunno dharaar yaalla waa inuu noqdaa waa noqdaa kitaab iyo sunne ummaddu ay ka tashan karto maadaama ay umma islaamiya umamka sidoodaba kama maarmaan waxa loo yaqaano wadatashiga nebi maxamed goorta ilaahay farayo inuu saxaabadiisa la tashada waa goorma calayhi salaatu wasalaam waa goor talooyinkooda qaarkood laga yaabo wixii ka ratibmay inuu jab ahaa ghaswatu uxud maalan nebiga calayhi salaatu wasalaam taladiisii waxay u badnayd in magaalada la joogo oo difaaca laga galo laakiin qolo dhallinyaro xamaasadaysan iyo kooxa isugu tagay oo yidhi maxayn magaalada ka qabanayna dabadda inoo saar dabeetana dabadii baa loo baxay dagaalkii baa la galay calaa kulli xaal dhib badan baa muslimiinta soo gaadhay dhibtaasi markay soo gaadhay kadib baa ilaahay qur soo dejiyey qur ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik facfu canhum wastakfir lahum haddaad ahaan lahayd baa ilaahay leeyay mid dabeecad adag oo qalbi adag dadku way kaa yaaci lahaayeen walow xaq ba sheege iska cafi baa ilaahay yidhi oo ilaahay subxaana wa tacaala dembi dhaaf weydii kuwa la leeyay cafi ayaa ilaahay wuxuu leeya washaawirhum fi lamr iyaga la tasha baa ilahay leeyay waa kuwii dembaabay ama sababihii colku uu ku jabay keenay sababihii colku uu ku jabay waa maxay masaladu maxay tilmaamaysaa markan unbay dhacdadu idinka qaldantaye aslu shura ma xumaan la tilmaamaya wale waa jabteenne waxaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam loo tilmaamaya saxaabadan gaftay inuu cafiyo laakiin saxaabada la cafinaya waa kuwa ragga baa goobta ka cararay madiinaa loogu tegay ragga markii la jabay wax badan oo dhibaato baa dhacday haddana ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala faacfu canhum wastakfir lahum washaawirhum fi lamr dembigooda ilaahay dembidhaaf u weydii adiguna cafi arrinkana kala tasho waamruhum shuuraa baynahum idan waxay leenahay tani maxay keensanaysaa waxay keensanaysaa dadka ahlu cilmiga ah iyo ahlu khibraha ah iyo takhasusaadka cilmiga ah leh in in badan wax la weydiin karo laakiin haddaad iyaga kala dhuumato maxaa soo baxaya haddaad wixii kitaabba yaqaana ka dhuumato tidhaahdo kitaabkaanaan dabaqaya ka warran waa balaayo kale waxay ahayd talada ugu badan cidda la weydiinaya inay noqoto ciddii cilmiga lahayd mid shareeco mid dhaqaale mid siyaasadeed mid diineed mid dagaaleed ummadda kaadirkeedii waxgaradka ahaa qiyaadaadkeedii hogaaminaya inuu noqdo dadka waxa badan la weydiinaya ummadda muslimiinta waxa weeyaan in lala tashado fi silmi wa fi lxarb nabad hadday tay iyo dagaal hadday tay siyaasad hadday tay dhaqaale hadday tay waxay ummadi leedahay ummad baa leh waa inay ummaddu taladeeda wadaagtaa walidaalika ba waxay dhahdaan isbedelada ummadda ku dhaca saddex meelood buu maraa dhahdaan saddexda meeloodou mara waxa weeyaan bay dhahdaan kow kooxda koowaad waxay ku tilmaamaan shariixat ulbadu waa dad ideology rumaysan maalan nin caalima oo fikrad diineed faafinaya isbeddelku shariixada ideologygu ma bilowdo shariixada fikradda sida maaha isbeddelka waxa samaysa iyagu cuquul bay isku dayaan inay karaan laakiin ummad ahaan waxaa bedela waxay dhahdaan asxaab shawka wanufuud waxay culammadu ku tilmaamaan ama ahlulxalli walcaqdi iyo wixii ka mid a waxaa bedela dadka ummadda hoggaanka u haya isbeddelku uu ka suurtagalyay mid dhaqaale ha noqdo hoggaan cilmiyeed hoggaan dhaqaale hogaan maamul wuxuu doonaya ha noqdo dadka hoggaanka u haya ummaddu hadday isbeddelka iyagu qaataan ayay fududaataa shariixada inta kalena inay dhismaha ummadduna waxay dhahan waa shariixat lbinaayo iyaga dadkao dhan baa ka qayb gala wakhtigaan idinku tiro badiyey laakiin waxaan ku soo koobayaa makhrajku waa wax cad waa waman yataqi اllaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xayثu laa yaxtasib waa war cad oo ilaahay qur-aan ku sheegay wacd allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu الصaalixaat layastakhlifannahum fi اlard laakiin wuxuu u baahan yahay in la gaadhsiiyo camalkaa saalixa ahi inuu ikhlaasna yeesho mutaabacana u yeesho mutaabaca rasmiyana wuxuu yeelan karaa marka waaqaca si fiican loo daraaseeyey ee daawadii u cuntantay kitaabkii sunnaa looga keeno ee markaasuu sida saxa noqon karaa waxaan ku soo koobayaa markaasi ilaahi subxaana wa tacaala inaynu in badan barinabaa muhima dariskaygani waxa gundhigu ah iskuday kastoo fashila rag baa fashilay ee islaamnimadu ma fashilin masaladaas ina caqligiinna si fiican ha ahaato iskuday kasta muxaawaladaa ciddii siday ayaa miscalculation samaysay iyagaa siday u xisaabtameen ay qaldanayd amaa islaamku kun sannadood buu dunida tan keligii telinayey oo uu hogaaminayey oo u hor socday wallah aclam biاllahi towfiiq asalaamu calaykum allaha min qalbii wa aqsudhu cla darbi ucaadidu min fadaa'ilihi